alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu taalib alcilmi ayaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa koob iyo labaatan yacnii arqaamtii tasalsulka ahaa ee uu taxayey waxaynu joognay mas'alada koob iyo labaatanaad alkitaabatu can alshaykhi xaala aldarsi waalmudaakara qoraalka sheikha wax laga qoraayo xaala darsi marka uu wax walmudaakara iyo marka waxa weeye darsi aan u soo fadhiisan laakiin markaa sheekada markaa dhexdeeda uu masaa'il ku dhex sheegayo mudaakaradu taxdiis markaa kuma tala gelin laakiin waxa weeye khilaala kalaamihi ayaa markaa waxaa soo dhex galay masaa'isha qaarkood ama waxyaalaha qaarkood inuu soo naqliyey ama sheegay taasaa mudaakarada laga tilmaamaya wahiya takhtalifu min shaykhin ila aakhar waxaynay ku kala duwanaataa sheekh iyo mid kale ayay ku kala duwanaataa oo dadka nisbadooda waa ku kala duwan tahay qoraalka wax laga qorayo dadka nisbadooda way ku kala duwan tahay fafham ee taa faham walihaada adabun wa shartun kan waxa u sugnaaday oo qoraalka sheikha wax laga qoraya ah adabun aadaabi waa u sugan tahay wa shartun shartina waa leeyihi oo shartina waa u sugan yihi ama aladabu aadaabta habboon ee u sugnaatay waxay tahay fa yembaqii laka waxaa ku habboon oo ku wanaagsan an tuclima shaykhaka annaka sataktubu inaad u sheegto sheikhaaga inaad qorayso aad u sheegto hadalka uu sheegaayo inaad qorayso inaad u sheegto aw katabta maa samictahu ama inaad qortay wixii aad maqashay mudaakaratan mudaakara fii xaali mudaakara aad maqashay xaaluu sheikhu mudaakaroonaayo wakhtiga uu sheikhu mudaakaroonaya gudaheeda wixii aad ka maqashay inaad qortay inaad u sheegto aad ogeysiiso wa ama shartu shardiga miyaa fa tushiiru ilaa annaka katabtahu min samaacihi min darsi waxaad tilmaamaysaa ilaa annaka katabtahu inaad ka qortay min samaacihi maqalkiisa aad ka maqashay min darsihi darsigiisa aad ka maqashay ama mudaakaradiisa aad ka maqashay hadday darsi ahaydna waad sheegaysaa inay darsi ahayd hadday mudaakara ahaydna waxaad sheegaysaa inay mudaakara ahayd wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximahullah marka sheekha darsi laga dhagaysanaayo ama hadal laga maqlaayo in waxaweeye wax walba aan la qorin haddii markaa la qoraayo wakhtiyada markaa uu sheekhu wax sheegayo wuxuu qoraal ugu talagalay waa halkeedu imlaa ay tahay oo uu ku yidhi qora oo u yeedhinaayo taa waxaa la imlaa waayo marka horeba qoraal baa loogu talagalay laakiin wixii qoraal aanu ku talagelin baa laga hadlayaa haddaanu qoraal ku talagelin oo markaa waxa weeye ashyaada qaarkood dabeed marka uu sheego waa in markaa la sheegaa in la qorayo waa in la sheegaa in la qorayo waa in la sheegaa waxaana kala duwan majlisu taxdiis oo darsi aynu ku tala galay iyo markaa waxa weeye sheeko uu sheekaynaayo oo markaa iska mudaakaro ah inuu wax ku dhex sheegay ahlucilmigu taas waa kala faqin jireen oo wakhtiga marka waxa weeye majlisu taxdiis iyo darsi hadduu ku sheegaayo waa wuxuu ku tala galay oo waxa weeye markaa sida badan dee uu iska hubo laakiin ashyaada mudaakarada uu ku sheegayo rubama markaysaga ashyaada qaarkood nowcan maa tasaahulaa suuragal ah waayo mawduucu ku soo talagalay oo uu soo diyaariyey oo uu soo fadhiistay ma aha waa wuxuun marka min khilaali alkalaam yacni markaa ku yimi saas aawadeed wuxuu yidhi haddaad wax qorayso aadaab waa leedahoo aadaabtay leedahay waxay tahay waan qorayaa ama markaad qorto dabadeed u sheeg ama ka hor u sheeg waa laba xaal mar waxaad sheegaysaa intaanad qorin ka hor markaasaad leedahay hadalkaad sheegi doonto waan qorayaa markaasuu dabeedna markaa aanu kugu inkirin waad ogaysiisay ama waa kaa aamusay ama waxa weeye markaa waa ku fasaxay idni maqaaliya ama idni xaaliya labada mid baad haysaa idni maqaaliyi waa inuu odhahaan kugu yidhahdo haa yacni qor waxaad qorayso uktub maa idni xaaliyana waxaa laga tilmaamayaa inta loo sheegay inuu waxaweeye markaa ka aamusay oo aanu odhan ha qorin taasina waxay iskala xukum noqonaysaa inuu markaa u fasaxay oo idnigiiba wuxuu yahay idni xaali iyo idni maqaali taasi waa xagga aadaabta geesna waxa weeye waa sharti oo waa inaad sheegtaa markaysagaa samaaca aad ka qortay ma dersi buu ahaa ma mudaakaru ahaa mudaakare hadduu ahaa waa inaad xadiddaa oo aad tidhaahdaa samictuhu minhu mudaakaratan ama katabtuhu minhu mudaakaratan ama katabtu canhu mudaakaratan saasoo kale waa in la yidhahdaa marka taasna waxa weeye waa shardiga uu sheikhu sheegay hadda marka casrigan waxyaalo kalea soo derriyo aalaad fudud oo wax lagu yacni duubi karo baa soo kordhay alaadkaasi waagii hore dee ma jiri jirin sawdkiibaa markaa waxaa la duubayaa ta noocaasi markaa lafteeda culammadu waa ka hadleen oo sheikhu wixii aanu ku talagelin inuu markaa duubis aanu u idmin in laga duubaa oo markaysaa waxaan yacni khufyatan ama yacni hoos looga duubo waxaanu ogayn ta noocaasi culammadu waxay yidhaahdeen ta noocaasi markaa waxaa mid fiican maaha waa akhlaaq aan fiicnayn culammadu inkaar markaa shadiida bay ku inkireen oo ruux baa ruux la hadlaya wuxuu kula hadlayaa markaa tilifoon tilifoonkii markuu kula hadlo ayuu markaa wax yacni marka hadal dhex maraya hadalkii buu deedna duubaya ama waxa weeye marka meel buu imanayaa si waxaweeye baraadla'aana sheeko uu sheegaayey ama hadal uu sheegaayey ayuu ka sajilaya oo ka duubaya duubitaanna wax lagu talagalay maaha ta noocaasoo kale waxaweeye waa nooc yacni markaa akhlaaq xumo ah weeye yacni marka ahlucilmiguna ay aad u diidaan yacni waxa weeye culammaduna waa ka hadlaan arrinka noocaas ah waxaynu ku soo aragnay sharxu fusuuli ilaadaab waynu ku aragnay yacni iyadoo marka uu marka cabdalla fawsaan uu kaga hadlayo waa ku aragnay wakadalika bakri abu zayd oo sheikha kitaabkan qoray ah xilyatu taalib alcilmi risaaladiisa la yidhahdo adabu alhaatif lafteeda marka waa kaga hadlayaa oo marka waxaweeye tashdiidu nakiir ayuu ku samaynayaa yacni dabeecadda noocaasa marka in la sameeyo waana nooc khiyaana ah nooc khiyaano ah weeye waxaana dhici karta siduu khiyaamada horeba ruuxu u sameeyey khiyaano labaadna inuu sameeyo oo hadalka intuu markaa jarjaro yacni wax ka saaro yacni hadduu doono markaysaa wax ka xadfo yacni ama wax siyaaqiisa caddaynaya ama wax la mida yacni waxa weeye inuu markaa ku tasarrufo oo saas sameeyana waa suurtoobi kartaa waayo aalaadka xadiiska ah, hadda markaa sidii la doona ayaa waxyaalaha loogu tasarrufi karaa oo waxaweye sawd keliya markay tahay yacni barnaamijyo lagu jarjaro ayaa jira bale waxaa dhici karta hadal markaa tawxiid ahaa kufri in laga dhigo oo markaysagaa nafyigii inta laga saaro la yidhahdo hadda hebel eeg waa sawdkiisii wuxuu sheegayaa caynkaas hadalkaasina waa kufri ya yacni waa kufri nafyiguunbaa markaa la xadfayaa layse oo kale oo ka horraysay ayaa markaa laga saaraya ama maa oo naafiya baa laga saaraya ya ama ma aha af soomaalihaan marka la eegayo oo ka horraysunbaa ma aha ahadaa la jugoynayaa markaasuunbaa waxa weeye yacni hadalka isbeddelaya waxaaba dhici karta yacni waxa weeye hadal marka waxa weeye tawxiid ahaa inuu markaysaga kufri noqdaa suuroobi karto yacni marka sida loogu tasarufay ee marka wax looga xadfay ama looga saaray calaa kulli xaal aadaabta xun ee caynkaasoo kale ah aad iyo aad waa in laysaga jiraa waana in marka waxa weeye yacni culammadu aadaabta ay sheegayaan waa in marka lagu camal falaa marka imlaaga darsiga la yeedhinayo isagu waxa weeye waa shayga la yeedhinayo waa shay muxarara sheikhuna waa tilmaamaya wuxuu yidhi sharaxa wuxuu ku yidhi wahunaaka farqun bayna alimlaa'i wa bayna kitaabati اdarsi aladii yulqiihi shaykhu min hayri an yashcura annahu yumli cala altalab waxaa halkan farqi ku sugan yahay yeedhinta darsi la yeedhinaayo ardaydii baa loo yeedhinayaa si ay u qoraan wa bayna kitaabati darsi aladii yulqiihi shaykhu iyo qoraalka markaa darsigii shiikhu sheegaayey in la qoro min ghayri an yashcura annahu yumli cala altalaba isagoo aanu dareemaynin sheikhu inuu ardaydii wax u yeedhinayo oo ay wax qorayaan farqun bayna kitaabati altaqriiri wa kitaabati alimlaa farqi wuxuu u dhexeeyaa hadalka taqriirka ah waa kaas marka waxa weeye uu sheikhu markaa sheegaayey ee aanuu qoraal ugu talagelin Eh, ama wax tacliiqinaya ama wax la mida yacni qoraalka la qoraayo iyo shayga uu yeedhinaayo ee qoraalka ugu talagalay qoraalka la qoraya labada farqa u dhexeeya lianna alimlaa'a yakuunu muxararan wa munaqaxa waayo shayga la yeedhinaya wuxuu noqonayaa shay la taxriiriyey oo markaa waxa weeye la lafaguray yacnii cibaaraadka markaa dhammaan waxay noqonayaan cibaaraad laga fakeray oo diyaarsan ama xifdan ha ugu diyaarsanaadaan ama qoraal ahaanba ha ugu diyaarsanaadaan saas aawadee khalalka ku dhacaa waa yaraanayaa inuu khalal ku yimaado waa wuxuu ku tala galay washaykhu laa yumli kalimatan ilaa yacrifu muntahaha ilaa yacrifu muntahaha sheikhuna kelmad yeedhin maayo inuu markaa waxay ku dhammaanaysa inuu garanayo mooyaane yani macnaheedii waxaa looga jeediye waxay keensanaysa u garanaayo laakina ataqriira yulqi alkalaama mursala laakiin taqriirkii hadalkii wuxuu u tuurayaa si sii daysan ayuu irtijaali ahaan u tuuraya oo marka hadalkii haddii aanu marka irtijaal irtijaal waa waxa la yidhaahdo hadda golokafuul la yidhahdo af soomaaliga ya golokafuul baa la yidhahdaa hadalka qofka aanu ku talagelin ee meesha kaga dhasha saasaa la yidhahdaa oo imminka shacaradu markay gabayayaan qaarkood waxay ka gabyaan waxay soo diyaarsadeen oo ka soo fakereen oo gabay hore ugu diyaarsan ou soo diyaariyey ou soo tanqiixiyey oo soo lafaguray ayuu marka waxa weeye goobtii markaa la tegayaa isagoo ku tala gashan inuu ka jeediyo meesha nooca labaadna wuxuu yahay goobtuu iska imanayaa ama waxbaa la kulmaya xadas iyo wax la mida ama waxbaa lagu odhanayaa amaba waa loo gabyayaa dabadeedna marka waxa weeye si kedise abuu u jawaabayaa taa uu goobta markaa isla goobta kaga dhalatay ee uu goobta kaga jawaabayo ee goobtii ku tirinaya ka jeedinayo ee wuxuu hore uga soo fekeray aynay ahayn ayaa waxaa la yidhahdaa golokafuul baa la yidhahdaa golokafuul waa halka la yidhahda irtijaal yacni saasaa la yidhahda marka taqriirku saasoo kaleu iska noqonaya waa hadal irtijaali loo jeedina laakina ataqriira yulqi alkalaama mursala rubama yatadaakhalu bacduhu mac bacd waxaa laga yaabaa qaarkiiba qaarka kale inuu dhex galo wa rubbama yakuunu fiihi kelimatun kutibat sahwan waghayra dalik waxaa laga yaabaa kelmadii inay ku sugan tahay kutibat sahwan waghayru dalik iyo taa waxaan ahaynba inay ku sugan yihiin baa dhici karto marka taqriirka caynkaasoo kale ah waxaa habboon dib markaa inuu u raajaco dib inuu raajaco ayaa markaa habboon oo hadday noqoto markaa in eh, la nashrinaayo in dib loo eego way jirtaa culammada qaarkood waxba taas inaynay isku adkayn oo waa kii ku takhtalifu min shaykhin ilaa aakhar ya oo imminka cajiladaha waxyaalaha lagu duubayo iyadoo sheikhu duubista ku tala galay ayaa haddana culammada qaarkood markii qoraal loo rogaayo yacni markaa shaygii lama daabici karo haddaan la raajicin ma dib loo eegin ahlucilmiga qaarkoodna xoogaa waa markaa fudaydiyaan marka horena waa waxay iyagu ku talagaleen duubisteeda laakiin hadda tani waxa weeye iyadu waa dee taa waa ka sii yaro khaasan tahay waayo qofku marka hadduu og yahay kollayba in la sajiraayo cajlad lagu duubaayo cajladdana ku raalli noqday waxa weeye tan kale waxyaalahani waa wuxuu marka kollay aad yacni isaga hubsaday ayaa ku badan inkastoo kolley markaa yeedhinta aanay la mid ahayn kollayba yeedhinta lama mid aha marka haddii qoraal loo rogaayo waxay kollay u baahanaysaa sida fiican in markaysagaa dib marka waxba loo raajaco wuxuu idhi fain qaala qaa'ilun hal iqraaru shaykhi idnun bimacnaa annahu idaa ra'a atalabata yaktubuuna wa sakata hal yuctabaru idnan hadduu yidhaahdo mid yidhaahdaa iqraarka shaykhu u taqriiriyey idan lama weydiisano lama odhan sheikh waa qorayaa laakiin wuxuu arkay bacdu talaba oo qoraya daedna wuu ka aamusa laakiin hadalka kumay odhan waa qorayna wuxuu arkay iyagoo qoraya dabeedna waa aamusay idan ma la ictibaarinaya wuxu uhi waljawaabu huwa idnun bisharti alqudrati cala alinkaar shardigana waa fiican yahay waxa weeye idan waa yahay haddii markaa uu awoodi karaayo inuu ku inkiro hadduu awoodi karaayo inuu ku inkiro oo yidhahda ha qorina hadduu taa kari karo idan waa noqonays waayo isagoo awoodi kara ayaanu eh, inuu inkiro awoodi kara ayaanu inkirin fain kaana laa yaqdiru cala alinkaari wa yakhsha an tasuula calayhi alabatu wayahiijuuna calayh ida qaala laa taktubuu falaa yuctabaru sukuutuhu iqraara tafsiilkan uu sheikhu keenay waa fiican tahay marka hadalkii aynu soo sheegnay ku saabsanaa idniga waxaweeye xaaliga ah waxay noqonaysaa tafsiilkan in lagu dejiyay noqonaysa tafsiilkan uu sheikhu sheegay in lagu markaa lagu xidho oo la yidhaahdo idnigaa xaaliga ahi wuxuu idan noqonayaa marka waxa weeye uu diidi karaayo mafsado aanu ka baqanin hadduu u diido laakiin hadduu markaa mafsado ka weyn ka baqanaayo xaalka noocaas ah oo aan markaa qudradii aynay jirin uu inkiri karaayey idan ma noqonayso idnii xaaliya meesha yaalla la odhan maayo waa tafsiil fiican fain kaana laa yaqdiru cala alinkaari wa yakhsha an tasuula calayhi talaba eh, hadduu markaa aanu awoodi karin inuu inkiro ou ka baqaayo ardaydu markaa waxa inay ku kacaan waa saa'ilkii saa'ilku waa horarka saala yasuulu fa huwa saa'il yacni waxa weeye inay ardaydu ku kacaan oo marka waxa weeye sidii horarkaoo kale ay yacni ugu kacaan inay ku kacaan ardaydu hadduu ka baqaayo wayahiijuuna calayhi markuu ku yidhahdo ha qorina sukuudkiisa iqraar lama ictibaarinaayo oo waxaa dhici karta dadka qaar baa dee mustawahoodu laga yaaba dee inay yidhaahdaan maxaad wax nooga sheegaysaa haddaad qoraalka diidayso ama maxaad wax nooga sheegaysaa haddii aad markaa duubista diidayso yacni waxaad hubtaba sheegi mayside waara dhegaysinna kaca qaar baa laga yaabaa dee inay sidaas yidhahdaan ama binisbati lii fa sukuutii iqraar sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi aniga aamuskaygu waa iqraar buui waana ara albacda yaktubu walaa ba'sa laysa fiihi maanic bisharti an laa yashqalahu can alistimaac aniga nisbadayda buu ihi markaa aamuskaygu waa iqraar yacni marlayba yacnii cid marka aanan ku inkiri karin haddaan doonayo inaan ku inkiro ma jirto waxaan arkaa iyagoo qaar qoraya dhibina kuma sugna qoraalkaas wax maanica agteeda kuma sugna bisharti anlaa laa can listimaac weliba xataa markaa daabicitaanka lafteeda in markaa qoraal loo rogo sheikhu kuma adkaan jirin hadalkaa laga duubay haddii markaa waxa weeye cidii ay markaa yacni qoraal ka dhigto oo risaale ama kitaab ka dhigto dabad ay daabacdo sheikhu markaa waxa ma inkiri jirin ma inkiri jirin saas aawadeed tafriiqaadkiisii waxaa jiray qaar la soo mariyo ow idmo iyo qaar aan la soo marin midnaba mid waliba waa jiri jire weliba cajaa'ib waxa ah haalibka kutubtiisu waxa weeyaan waa duruusaha la tafriiqiyey ow xalaqaadka ka jeedin jiray aadna waa ugu dadaali jiray in laga duubo waxa markaa uu jeedinayo ya aad iyo aad ayuu u jeclaa in laga duubo markuu arkay nafcigeedu inuu badan yahay oo duubistaasi meelo fog ay gaadhayso dad badani ku intifaacayaan waxaa lai sheegay marbaa markaysagaa qola marka ay kelmad ka dalabtay tasjiil buu waayey tasjiilkuna waagaas dee marka ma ahayn mid sahlan oo hadda hadda wax walba waxbaa lagu duubaaye waagaas markaa sidaa ma ahayn ya aalaad loogu talagalay unbaa wax lagu duubayey waa in rikoordha la soo qaadaayo yacni marka waxa weeye qalabbada noocaasa lagu duubaa markaasuu wuxuu waayey musajilkii musajil ma haysaan musajal ma haysaan markay yidhahdaan may musajal kumaanu talagelin wuxuu sameeyey yidhahdeen sheikhu inuu kelmaddii ikhtisaariyey ya kelmaddii wuxuu ka dhigay kelima mukhtasara si wakhti badan aynay u qaadan iyaguna aynay faa'iido la'aan isagana wakhti badan aynay marka uga qaadan marka nafciga duubistu aad buu u badan yahay yacnii qofkii oo marka waxa weeye isagu shaqooyin kale iska wata ama iska hurda ama wax la mida baa durustiisii dee la dhegaysanayaa ya amaba dee dhintay markaasaa lagu intifaacaya dad aanu soo gaari karin oo u iman karin oo atraafu dunya ku sugan ayay markaa u tegayaa markaa musajalkii duubnaa u tegaya markaasay ku intifaacayaan markaasaa sawaab iyo ajar uu ka helayaa haddii niyadu ay wanaagsanaato niyadu hadday wanaagsanaato waa yahay farqiga la kala farqinayo ashyaada qofku sheegaayo oo la odhanaayo marba hadduu sheegay haddana siduu u sheegay la kala duwaayo oo ashyaada qaarkood naqligoodu aynay markaa fiicnaanayn waxyaalaha asalka u hee loo cuskanaya waxaa ka mid a ah xadiiska tilmaamaya idaa xadasa arajulu rajula bixadiisin suma iltafata fahiya amaana xadiis nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam baa jira oo sheegaaya hadduu ninku ninka u sheego xadiis u sheego war u sheego oo warkaa markuu u sheegayey uu daymoodo markuu sheegaayey ayuu hareeraha eegay ya fahiya amaana fahiya amaana nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam wa amaano waa wax lagu aaminay waxay ka dhigan tahay yacnii ha sheegin saasay ka dhigan tahay ha sheegin bay ka dhigan tahay waayo iltifaadka uu hareeraha eegay waxay ku tusinaysaa inuu ka taxadirayo in cidi maqasho hadda muu odhan ha sheegin hadalkaas haddana waxaa laga soo qaaday sida xadiiskaasi tilmaamaayo iltifaatka uu hareeraha eegayo markuu warkaa sheegayaa inay ka dhigan tahay bimasaabati adaan gaarnimo kuugu sheegay ee markaa waxa waxaweye cid ha u sheegin xadiiskana sheekh albaani waa taxsiininaya waa yahay haddii la yidhaahdo masaa'isha diinigii mala kuma jirto oo bixadiisi xadiisunnaas baa looga jeedaa waxaa la odhanayaa culammadu sidaa kumay gaar yeelin waayo masaa'isha diiniga lafteeda waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan in dadka qaarkood ay fitno ku tahay oo nisbada dadka qaar ayna u fiicnayn ama hadal baa waxaa dhici karta masalo ku saabsan in waxa weeye ruuxna fitna aynay ku ahayn midna ay ku tahay xadiu nnaasa bima yacrifuuna turiiduuna an yukadaba allahu warasuuluh ma anta bimuxadisin qawman xadiisan laa tablughu cuquuluhum ila kaana bibacdihim fitna aahaarta saxaabada ka sugnaatay si ay tilmaamayso oo cali bn abi aalib waxaa markaa bukhaari ka soo wariyey inuu yidhi xadisu nnaasa bima yacrifuun dadka uga warrama waxay garanayaan a turiiduuna an yukadaba allahu wa rasuulu oo waxaad doonaysaan allah iyo rasuulkiisa in la beeniyo miyaad doonaysaan in la beeniyo miyaad doonaysaan cabdullaahi ibn mascuudna waxaa ka asaxday isaguna inuu yidhi maa anta bimuxadisin qawman xadiisan laa tabluquhu cuquuluhum ila kaana libacdihim fitna yacnii adigu uga warrami maysid qowm xadiis iyo war uga warrami maysid warkaasoo aan caqliyadoodu caqliyadooda aanu gaadhayn yacnii mustawahooda aan ahayn inay qaarkood fitno ku noqoto mooyaane rawaahu muslim fii muqadimati saxiixi marka aasaarta saxaabadu macnahay tilmaamayaan waa sidaas weeye oo waxay tilmaamayaan wixii mafsado ku noqonaya fitna dadka qaarkood inaan loo sheegayn yacnii asalkii markaa saddu daraaici ayay markaa ishaarayaan oo markaa tilmaamayaan mas'alada laba iyo labaatanaad altalaqi can ilmubtadic kulanka cilmiga lagala kulmayo laga qaadanayo ruux bidcoole ah ixdar aljahli almubtadica aladii massahu zayqu alcaqiida wuxuu uhi sheekhu raximahullah ixdar ka digtoonow abaljahli kii jahliga u aabbaha ahaa waxaa loo jeedaa una ruux jaahila ah laga tilmaamaya oo marka waxa weeye sida akhal jahli loo yidhaahdo kale abaljahli akhal jahli waa kii jahliga la walaalka ahaa bimacnaa u saaxiibka ahaa baa loo jeedaa suxbada uu jahliga la saaxiibka yahay baa laga soo qaaday ka ukhuwo oo kale laga soo qaaday abaljahli markii la yidhina waxaa looga jeedaa kaannahu marka uu asal u noqdo dee waa la saaxiib yahay ee isagaa jahligii u asalaa dee waa sii yar kala weynti waa sii kala weyntii marka kaannahu in la leeyahay yacni jahliga iyo aqoon darrada ayuu aabboo kale uga dhigan yahay bimacnaa asal u yahay yacnii waa u saaxiib yahay waa ka sii xoog badanta ee almubtadica bidcoolaha ah ka digtoonow alladii kaasoo massahu zayqu alcaqiida uu taabtay caqiidada iiladkay iishan tahay caqiidadiisa inay iilatay ay taabatay zayqu waa iilashada markaa xaqa laga iisho masahu u taabtay zayqulcaqiidati iiladkii caqiidadu ay taabatayoo caqiidadii baa jaaddada iyo sida saxdee sawaabka ka weecatay oo ka qallocatay caqiidadiisi wa ay dabooshay suxubu alkhuraafa daruurihii khuraafaduna ay dabooleen yani khuraafan ay daboosho sida daruuruhu wax u qariyaan oo kale oo cadceedda u qariyaan oo kale baa daruuruhuna u dabooleen oo yuxakimu alhawa hawada marka xakam ka dhiganaya ama xaalu ka dhiganaayo hawada iyo waxa naftiisu jeceshahay xakam ka dhiganaayo xaakim wa yusamihi alcaqla wa yusamihi ku magacaabaya alcaqla yacnii caqli ku magacaabaya yuxakimu baa markaa lagu cadfay shakhsi mucayana looma jeedo abaljahli lmubtadica laakiin sifooyin baa de la sifeeyey ya ayaa la sifeeyey saas aawadeed waad xaalayn kartaa yuxakimu waxaad ka dhigi kartaa xaal baad ka dhigi kartaa jumalka lagu cadfayna waxay noqonayaan attaabicu taabic iyaguna waxay noqonayaan in waxaa jumlada hore laga dhiga la icraabo inay inta dambena icraabantay noqonayso xaaluu hawada xakam ka dhigaayo uu yusamihi iyo xaaluu ku magacaabayo alcaqla caqli ku magacaabaayo yacnii sidaa waxa weeye uu arkaayo ayuu wuxuu ku magacaabaya inay tahay caqligii ama sidii caqligu u wa yacdilu can innas iyo xaaluu ka weecanayo naska haddaad sifaad ka dhigtana waad heshaa wa hal ilcaqlu ila fi nnasi caqliga saxiixina miyuu ku sugan yahay mooyaane naska mooye ma wax kaluu ku sugan yahay bimacnaa wax naska waafaqayuunbuu ku sugan yahay waa istifhaam bimacna nafyi nasku waafaqayaayo axaadiista iyo aayaadku waafaqayaabaa laga tilmaamaya wayastamsiku bidaciifi wayabcudu can asaxiix wayastamsiku wuxuu qabsanayaa bidaciifi yacni marka daciifka ayuu qabsanaya ama xadiiskii daciifka ahaa ama qowlkii daciifka ahaa ayuu qabsanaya wayabcudu wuxuu ka fogaanaya can isaxiixi qowlkii saxiixaha ama xadiiskii saxiixahana waa ka fogaanaya wa yuqaalu lahum aydan waxaa kaloo lagu yidhaahdaa ahlu shubuhaat ahlu shubuhaatna waa lagu magacaabaa waa kuwii shubhooyinka u ehelka ahaa weeye wa ahlulahwaa ahlulahwaana waa la yidhahdaa ahlulbidca ahlulbidac iyo ahlushubuhaat iyo ahlulahwaa iyo tacaabiirta mid walba waa laga cabbiraa wakhtiyada qaar way isku cadfaanba culammadu ahlulbidaci waalahwaa ya walida kaana bnu lmubaaraki oo raximahu allaahu yusami almubtadicata alasaakhir mubaarak waxa weye ra'da waa in la kor dhigaa mubaarik ma aha cid wax barakeeya waa allaahun ayuunbaa wax barakeeya marka ra'da lama hoos dhigaayo waa ibnulmubaaraki weeye wuxuu ahaan jiray cabdullaahi ibnu raximahu raximahullaah yusami almubtadicata mid ku magacaaba mubtadicada alasaakir kuwii yaryaraa buu ku magacaabi jiray alasaakir asal ahaanna dee xadiis baa soo arooray wa min ashraadi asaacati an yultamasa alcilmu cinda alasaakir calaamaadka qiyaamada waxaa ka mid ah in cilmiga laga doonto oo laga qaato kuwa yaryar laga qaato marka keligii maaha ibnumubaarake culammadii salafka bacdi ka mida ah waxay yidhaahdeen alasaakir loogama jeedo kuwa da'doodu yar tahay waayo sagiirun ya'khudu can ilkabiiri waa kabiir hadduu markaa yar yahay da'diisu yar tahay laakiin cid weyn cilmiga ka soo qaatay oo dadkii asalka u ahaa uu ka soo qaatay wuxuu noqonayaa markaa mid xukman weyn buu noqonayaa waayo waxa uu sheegaya waa wax weyne wax yar maaha wax soo darriyeyna maaha ee asaakirtu waxa weeye waa mubtadicada weeye waa mubtadicada weeye waana tii se ay soo aroortay axaadiistii ka warramaysa khawaarijta xudathaa'u alasnaani sufahaa'u alaxlaam yacnii da'ahoodu waa yaryar tahay waa qaar da'dooda ay cusubta oo yaryar tahay xudathaa'u alasnaan sufahaa'u alaxlaam caqliyadoodu waa qaar ay markaa safiih yihiin oo safaha iyo markaa fudaydka iyo aqoondarradu ay ku badantahy ay ku badan tahay waxaana jirta cidda markaa dee awaal soo baxa ah ee ka dambaysay saxaabadii ee dabadood soo baxday ee dariiqii saxaabada ka weecatay dee kollayba saxaabadaa ka weynayd saxaabadana cilmiga u asal ahayd marka xataa hadday ciro leeyihiin asaakirtu iyagay noqonayaan yacnii iyagoo saxaabadii joogaan baa khawaariji soo baxda oo shiica soo baxda hadda maaragta wahaakada waana iska soo baxayeen firaqu markaa iska soo dababaxayeen baxayeen ya oo bidco weliba waxa weeye dee mar bay soo bilaabantay sheekh taabiciintii ka mid ah waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi inta murjicada wax laga weydiiyey wuxuu yidhi diin anigu aan ka weynahay ma qaadanayo wuxuu u jeedaa iyadaan murjica soo bixin baan diinka haystay diinka waxaan haystay iyadaan murji'a soo bixin oo wax murji'a la yidhaha ayna jirin ya marka diinaan ka weynahay buuri waa taabiciintii buu ka mid ahaa wuxuu udhi diin anigu ka weynahay yacni waxaweye ma qaadanayo ilaahay ugama diin yeelanayo marka alasaakir waxay culammadu ku fasireen xadiiska aynu soo sheegnay almubtadica in laga tilmaamaayo wa ilaa a'immadii ahlu sunnaha qaarkood waxaa jira iyagoo da'doodu yar tahay inay xalaqaadka cilmiga fadhiisteen waxna dhigeen ayna fatwoodeen qaarkood labaatan jir inay cilmiga ku bilaabeen inay dadka u dhigaan fatwoodaanoo masaa'isha ka jawaabaan amaba iyagoo labaatan jir ka yar qaarkood baa la soo raray a'immada qaarkood toddoba-iyo toban jir iyagoo ah inay markaa waxae fatwoodeen fatwadana loo idmay cilmigana akhrin jireen ya culammada iyagoo da'doodu yar tahay dhigiista cilmiga ay dhigayaan iyo fatwadaba bilaabay waxaa ka mid ahaa alimaam maalik oo madhabta maalikiya la yidhahday afarta madhabood ka mid a imaamkeeda imaamu shaaficina shiikh uu ahaa alimaam maalik bnu anas da'diisoo yar oo labaatankaba aan u gaadhin ayuu markaa waxa masaa'ishana ka fatwoonaayey cilmigana dhigayay walaysa min alasaaqir wa qaala adahabiyu raximah allah ida ra'ayta almutakalima almubtadica yaquulu dacna min alkitaabi walaxaadiis imaamu dahabi waxau ihi ilaahay ha u naxariistee idaa ra'ayta almutakallima haddaad aragto ka hadlaya almubtadica oo markaa wax bidcaysto bidca la yimi yaquulu xaalu odhanayo dacna min alkitaabi walaxaadiis daa kitaabka iyo axaadiista qur'aanka iyo axaadiista naga daa odhanaya wahaati alcaqla la kaalay caqliga odhanaya caqli keen faclam annahu abuu jahlin waxaad ogaataa inuu abuu jahlin yahay mid jahli u aabba inuu yahay loogama jeedo abuujahalkii caanka ahaa ee la yaqaanay waayo kaasi hore u dhintay kaa loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa waa mid isaguna abuujahlin ah oo aaba'uljahliga dee iska fara badan ya waana markaa waxa weeye mubtadicii in abujahli lagu magacaabayo oo lagu tilmaamayo ayuunbaa markaa cibaaradu ay ku tusinaysaa yacni adkayn lagu adkaynayo yacni markaa aawadeed tashdiidu nakiir lagu samaynaa bidcadiis faaclam anahu abu jahlin wa idaa ra'ayta saalika atawxiidiya yaquulu dacna min alnaqli wa min alcaql haddaad aragto asaalika yacni ka suufiga ee tawxiidiya tawxiidka loo nisbeeyey waxaa loo jeedaa mutasawifadii tacaabiirta saalikna iyagaa isticmaala oo waxa weeye markaa muriidiintooda markay sheegayaan saalik bay ka cabbiraan yacni iyagoo ay u jeedaan dariiqoodii dee inuu qaadayo oo marayo dacna min alnaqli wa min alcaql haddaad aragto asaalika tawxiidiya yaquulu isagoo odhanaya yacni mid mucayana loogama jeedo yaquulu waxaa ku bannaan inaad xaal ka dhigto iyo inaad sifo ka dhigto haddaad ru'yada basariye ka dhigto haddaad ru'yada cilmiye ka dhigtona waxay noqonaysaa jumladani inay tahay mafcuulkii labaad inay tahay haddaad ku ogaato asaalika tawxiidiya yaquulu inuu odhanaayo aad ku ogaato dacna min alnaqli wa min alcaql oo ka tag naqliga yani nusuusta aayaadkii axaadiista wa min alcaqli caqligana ka tag wahaati dawqa waalwajda la kaalay dawqa la kaalay waa istilaaxaad suufiya walwajda waa tacaabir ay isticmaalaan suufiyadu yacni wejdigu waa jibbadooda weeye dawquduna waa dhadhankooda ay markaa iyagu waa tacaabiray isticmaalaan waxyaalaha mashaaribtoodii waxay sheegaan ayay leeyiin tani waa dawq kani waa wejdi kani waa caynkan kani waa kashfi oo markaysaa kashfigana dee ay yani weye waxbaa nala tusay leeyihiin faclam annahu ibliisu qad dahara bisuurati bashar waxaad ogaataa inuu ibliis yahay ogow ibliis inuu yahay ogow qad dahara qad dahara xaaluu markaas soo muuqday bisuurati bashar suurad aadmi uu ku soo muuqday aw qad xalla fiihi ama basharkan gudihiisa inuu dhex degay oo dhex galay ama xaaluu dhex degay ku ogow ama xaaluu dhex degay ogow in jabunta minhu fahrub in jabunta minhu haddaad ka baqdo waa jubnigii fahrub ka carar wa ilaa haddaanad ka baqinna fasrachu lagad istisnaagaasi waa munqatic miya mise waa muntasil ya waa garta waa yahay saa loo sheegay waa in shartiya ah oo laa ka daba dhacday weeyaan markaa saasaa macnuhu dhacaya wa ilaa fasrachu haddii aanad ka baqin lagad buu ku yidhi lagad wabruk calaa sadrihi laabta kaga fadhiiso waqar calayhi aayat alkursiyi dabeedna aayatu kursiga ku akhri wakhnuqhu ciiji ya a bakti calaa kulli xaal wuxuu u jeedaa yacni waxa weeye yacni in markaa haddii la awoodi karaayo in waxa weeye marka adilada lagu ciijinaayo oo marka waxaweye wixiise la radinayo butlaankiisa la caddaynayo laga tilmaamaya marka butlaankiisa la caddeeyey oo wixiise marka waxawe la qaawiyeyna waxay ka dhigmaysaa sidii markaa nin lalegdayoo dee la jiidjiiday ya haddii adiladii marka waxa weeye yacni sunnada iyo xaqa iyo tawxiidka caddaynaysay lagu akhriyo shubahaadkiisi iyo abaatiishiisii la radiyeyna dee waxay noqonaysaa adiladaasaa lagu ciijiyey ya dee waxaweye markaa ma soo roganayo ma soo roganayo intaha ya ihda wuxuu ka soo ikhtisaaray intaha buu ka soo ikhtisaaray saa horeba aynu soo sheegnay wa qaala aydan raximahu allah wuxuu kaloo yidhi dahabi ilaahay ha u naxariiste aydan noqod baynu ku noqonnaa laga tilmaamayaa ama aayidiina xaalaynu ku noqonayno raximahullah wa qara'tu bikhati shaykhi almuwafaq waxaan akhriyey buu idhi sheikhii muwafaq uddiin almuwafaq eh, ibnu qudaama khadkiisii waxaa ka akhriyey qaala inuu yidhi samicnaa darsahu waxaannu dhegaysannay buu yidhi aannu maqallay oo dhegaysannay darsigiisa ayabni abii casruun sheikhii ibnu abii casruun la odhan jiray baannu darsigiisa dhegaysannay buuhi maca akhii abii cumar walaalkayga abii cumarna ila dhegaysanayo yanii jamac baanu ku dhagaysanay iyadoo walaalkaygii abi cumar uu ila dhegaysanay waa shiikh kale oo ay markaa waxaweye walaalo ahaayeen oo marka waxaweye shiikhna ahaa caabidna waa kuwii wakhtigii tataarka la odhanaayey yaa khaa'ifiina min atatari luuduu biqabri abi cumar yunjiikum min adarar ya marka nin caabid u ahaa oo cibaado badan dee kutubna waa leeyahay waa yahay wanqatacna canhu markaannu muddo dhegaysannay baanu ka go'nay oo xalqadiisii ka tagnay xalqaddii buu naga waayey fa samictu akhii yaquul waxaan maqlay walaalkay yaquulu yaquulu maxay noqonaysaa mafcuulkii labaad bay noqonaysaa ya hmm. baarak allah fiikum sida jamaahiirta nuxaadu ay mareen sida inankuba sheegay waxa weeye waxay noqonaysaa xaal waana sida saxiixa laakiin ibnu ajaruum isagu wuxuu maray in markaa samica haddii shay daata ah mafcuulka koowaad laga dhigo mafcuul labaad inay qaadanayso oo yaquulu laga dhigaayo mafcuul labaad sida jumhuurku mareen baa saxan fa samictu akhii waxaan maqlay walaalkay yaquulu xaaluu odhanaayaan maqlay dakhaltu calayhi bacdu intaa dabadeed markaynu ka inqitaacnay dabadeed baan markaa u galay buu ihi ibna abi casruun fa qaala wuxuu idhi liman qatactum cannii maxaa iga go'deen oo darsigayga uga tagteen maxaa iga go'deen qultu waxaan idhi buu yidhi abi cumar baa odhanaya inna naasan yaquuluuna innaka ashcariyun dad baa waxay leeyihiinoo sheegeen inaad ashcari tahay inaad ashcari tahay baanu maqallo oo naloo sheegeen dabeedna ixtiyaadkay raaceen waa ka fogaadeen fa qaala wallaahi maa ana ashcariyun allah baan ku dhaartay anigu ashcari ma ihi haada macna alxikaaya hadalkii marka waxay xikaayada ahaa macnihiisi weeye sheikhu waa taxafudayaayo wuxuu isleeyahay bal lafdigii baa dhici karta in wax iska yara beddelaane yacni marka ixtiyaad sameen ya marka waa macna alxikaaya macna alxikaaya saa ahaa lafdigii wax waa ka bedelaan karaan intaha wa can maalikin raximah allahu qaal imaam maalik wuxuu yidhi laa yu'khadu alcilmu can arbacah cilmiga lagama qaato afar safiihin yuclinu safah ruux safiiha yacni waxa weeye xumaanta iyo markaysa marka waxaan yani markaas samaynayo oo ruux iska fudfudud dee wuxuu doono iska samaynaya ya yani caqligiisu haddee aanu rasiin ahayn waxyaalaha xun hadduu doono ku kacayo iska fudud ruux caaqiloo rasiina aan ahayn can safiihin ruux safiiha oo aqoon daran oo yuclinu safah aqoon iska caddaynaya hadduu doono macaasida iyo waxyaalaha la midka wain kaana arwa annaas haba noqdo dadka ka ugu riwaayada badane kaa cilmiga lagama qaato buuli wa saaxibu bidcatin yadcuu ilaa hawaah iyo mid bidca u saaxiiba oo hawadiisa dadka ugu yeedhaya kaana cilmiga lagama qaato waman yakdibu fii xadiisi innaas iyo mid ku been sheegaya warka uu dadka u sheegaayo mid ku been sheegaya isagana xadiiska lama qaato isagana xadiiska lagama qaato wa in kuntu la attahimuhu fi lxadiis aan ahaadaba midaan xadiiska ku tuhmaysanayn inuu been ku sheegee laakiin dadka warkuu u sheegaayo hadduu ku been sheego ya isagana xadiiska lagama qaato walow xadiiskaba yaanu ku been sheegin xadiiska nebiga markuu sheegaayo been ma sheego ama ku tuhmaysan maayo been inuu sheego laakiin dadka sheekadu u sheekaynaya ayuu beenta ku taraxaa kaana lagama qaato cilmiga wa saalixin caabidin faadilin ida kaana laa yaxfadu maa yuxadisu bih iyo mid saalixa oo caabid ah oo fadli leh haddii aanu xafidaynin waxa uu ku warramaayo oo wax markaa uu hayo aanu ahayn lagama qaato xifdiga shardi ma aha inuu yahay xifdu sadrin keliya oo laabta inuu ka xafidsan yahay shardi maaha haddaanu korka ka xafidsanayn ee uu qoran yahay kitaabkiina uu ka akhrinayo waxay ka dhigan tahay inuu xafidsan yahay laakiin haddaanu xafidsanayn oo xifdigiisu daciif yahay amaba markaa kitaab buu ictimaadi jiray iyo qoraalu qortay kitaabkiina ma wato isagaana laga qaadan maayo xadiiska waayo khaladaad ka soo baxay fa yaa ayuha aalibu idaa kunta fi sacati mawduuci waa dheereeyey mawduuca uu sheikhu halkan kaga hadlaya waxay ku saabsan tahay bidcoolaha in laga qaato cilmi laga qaato wuxuu sheekhu tilmaamaya raximahullah ruuxa bidcoolaha ah inaan cilmi laga qaadanin laga digtoonaado oo layska yska ilaaliyo waayo bidcoolihii dee wuxuu hayaa waa shubahaad buu marka hayaa wixiisii uu ku daafacayo wuxuu sheegayo waxa isugu jiraa wax saxan iyo wax qaldan wax qaldan bidac baa ku jira bidcooyinkaa uu sheegayana shubahaad buu u raadinayaa yaa nin kastoo markaa waxaa bidca sheegayaana ama bidcoole ahina qish buu samaynayaayoo dadkii cilmi saafiya u sheegi maayo ruuxu markuu yahay markaa mid baayac mujtara oo laakiin qish samaynaya oo caanihii barxaya oo shaygii ceebta lahaa ceebteedii qarinaya oo kii ceebta lahaa iyo kii aan ceebta lahayn isdhex gelinaya oo ceebihii markaa waxaa ashyaada u qarinaya dee dadkii waa kedinayaan yaa man khashanaa falaysa minna saas aawadeed bay culammadu waxay odhan jireen ahlu sunnati nasaxa wa ahlulbidaci khashasha ahlu sunnuhu waa qaar nasteexeeya waayo sawaabkiiyo saxda iyo sunnada iyo tawxiidka iyo xaqa ayay dadka u sheegayaan cilmi markaa ka madran yacni qish ka madran bay sheegayaan saafi ah ayay sheegayaan wa ahlulbidaci ahlu bidacu waa qaar qish u saaxiibo dadkii waxa weeye qish bay ku samaynayaan yacnii shubhadii iyo sawaabkii ayay isdhex gelinayaan markaasay dadkii waxay uga dhigayaan ka'annahu wuxuu sheegayaa ay wanaagsan yihiin bidcana ku lifaaqan shayga saxe uu sheegayana shubahaad baa ku dhex jira shubahaadkaa wuxuu ugu doodayaa waxyaalo abaatiil ah ama bidco ah ama dalaalo ah ayuu ugu doodaya fitnadaa markay culammadu ka hadlayaan waxay u qaybiyaan fitnatu shahawaat iyo fitnatu shubuhaat waa labadaa fitne ayaa jira fitnatu shubuhaatkuna waa ka daran tahay fitnatu shahawaatka fitnatu shahawaatku waa macaasida iyo fisqiga iyo xumaanta waxyaalahaas weeye yacni fitnatu shubuhaatkuna waxa weeye bidaca ayaa soo geliya yacni nifaaqa iyo shakigu wuxuu ka mid yahay fitnatu shubuhaat waana ta ugu weyn bidcooyinkuna saas si laeg waxay ka mid yihiin fitnatu shubuhaatkay ka mid yihiin saas aawadeed baa laodhan jiray ahlu shubuhaat laodhan jiray daciifkii buu qabsanayaa saxiixuu ka tegayaa bal mawduuc buu qabsanayaa ya markaasuu leeyahay tawasulka jaaha nebiga sala allahu alay wasalam lagu tawasulo waxay leedahay xadiis tawasaluu bijaahi fa ina jaahii cinda allaahi cadiim nebigaa yidhi buu odhanayaa waana mawduuca waa been abuur mawduucii buu cuskanaya aadan baa ku tawasulay markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiskii xaakim buu soo aroorinayaa waana xadiis mawduuca waa xadiis mawduuca been abuur ah marka ilaa mawduucaadkiiyo munkaraadkiiyo abaatiisha ayuu cuskanayaa ayuu cuskanaya hadduu markaa qowl daciifa ah helo qowlka daciif ku cuskanayaa marka saas aawadeed waa inaan markaa cilmiga laga qaadin wuxuu xakam ka dhigayaa caqliga qolada muctasilada aad ugu sii inay caqliga xaakim ka dhigto waxakamat ilmuctasilatu alcaqla waa ka odhanaya ibnu subki jamcu ljawaamica waxay xakam ka dhigeen muctasiladu caqliga iyagu waa ugu bidhaan dheer yihiin cidda xakamka ka dhigtay laakiin kuma gaar aha ee ruux kastoo bidcoole ahi taxkiimu taxkiimulcaqliga waa samaynayaa nusuusta uu ka hor marinaayo oo uu caqligii qadimaayo nusuusta ka qadimaayo caqligana cuskanayo taxkiimulcaqliga waa ku jiraan waatay yidhahdaan qolyaha mutakalimiintu ida tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu haddii caqliga iyo naqligu iscaaridaan caqligaa la hormarinaya caqligaa la qadimaya iminka bidcoole kasta markaad la doodo wuxuu iskanayo caqlibaa u badan iyo waxyaalo mawduucaad iyo abaatiilah iyo nusuus mutashaabihaada aayaat mutashaabihaada oo qur'aanka wuxuu leeyahy mutashaabihi iyo muxkam waladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi wa ukhru mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiilih waxay ku odhanayaan macquul miyay tahay saaya saa inay noqoto war caqli ka hadli mayno waxaynu ka hadlaynaa sharci ya caqli kama hadlayne sharciyaynu ka hadlayna marka waxa weeye caqliga la soo cararaya ra'yigoodii iyo caqligooda ay doonayaan nusuustii inay dabageliyaan caqliga oo hadday ixtimaal yar ka helaan oo lafdigu adnaa ixtimaalu aqbali karo sida caqligooda iyo ra'yigoodu yahaa naska ay dabagelinayaan oo naskii ka dhigayaan taabic caqligayna ka dhigayaan matbuuc waakistusib saxduna waxay tahay in la dabagediyo caqliga waa in la dabageliyaa sharciga ou caqligii daba joogaa ya yacani waxa weeye caqliga waa la hoggaaminaya sharcigaana hogaaminaya waayo sharcigu waa macsuum laa yukhti laakiin caqligu waa khata'aya ya nusuusta kitaabka iyo sunnadu iyadu khata' maaha waa xaq wa xaqun bayin wa xaq cad baatil lama aqbali karto laakiin caqligii isagu waa qalloocanaya yacni waa qaldamayaa waa lumayaa waa saxmayaa ya yacani waxa weeye waa garan waayayaa wakhtiyada qaarna waa garanaya dadkana cuquushooda isuma waafaqsana alcuquul mutafaawita caqliyadii waa kala tegan yihin markaa sidaas aawadeed yacni waxa weye ahlulahwaana waa la yidhahda ahlushubaadna waa la yidhahdaa alasaakirna culammadii selafka qaarkood oo ku magacaabi jireen wuxuu dahabi tilmaamayaa hadduu marka waxaweeye yidhaahdo kitaabkiiyo sunnaha eega daa ya oo caqliga la kaalay waxaad ogaataa inuu lunsan yahy waa abujahli oo kale ya jahli iyo dalaal iyo baadi ayuu markaa u aaban yahay waa saas u yahay waayo shayga lagu hanuunayo waa kitaabkaiyo sunnada ya yani alkitaab wasunna ayaa markaa dee xaqi ku sugan yahay taraktu fiikum amrayni maa in tamasaktum bihima lan tadiluu bacdii abada kitaab allahi wa sunnatii ahlucilmiga qaarkoodna xadiiska waa quweeyeen bimajmuuci turuqih waxaana ka mid ah asheikh alalbani yacani waxaan idinka tegay laba shayo haddii aad qabsataan weligiin aydan lumayn waa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa wa innii uutiitu alqur'aana wa milahu macahu xadiiska abu daawuud iyo imaam axmed ay soo wariyeen waana xadiis haabita soo wariyey waayahay sheekhu wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye culammadu ay iska ilaalin jireen cidda markaa bidcolayaasha xataa qofka looga sheego inay ka taxadiri jireen ya imika warka loo sheegay muwafaq ibnu qudaama iyo walaalkii abu cumar waxay ku bineeyeen inay ka fogaadaan ya waayo assalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyada wax u dhigmayaa ma jiro nabadgelyada wax u dhigmayaa ma jiro marka ixtiyaadkay markaa ka raaciyeen mas'alo dadka qaar baa waxay moodaan qofka la odhanaayo eh, ruuxaas waa layska ilaalinayaa amaba shakhsigu iska ilaalinayo dhegaysigiisa shubahaadkiisa daraaddeed uu isaga ilaalinayo oo uga fogaanayo oo dhegihiisa ka ilaashanayo inuu ku gaar yahay mid bidco yacni markaa intuu la yimi lagu hubsaday dabeedna markaa bidcadii eh, lagu xukumay caynan loo bidciyey caynan mid loo bidceeyey inay ku gaar tahay oo haddaan caynan loo tabdiicin oo la odhan xujadii xataa waa ku ogantay mawaanic u diidaysaa ma jirto shuruudii waa dhan tahay caynan buu mubtadic u yahay haddaan la odhan walow bidaciiba ha ku sugnaadee in la yska dhegaysanayo ta noocaasi waa faham qaldan ta noocaasi waa faham qaldan culammaduna mid ay qabaan maaha hadalkan hadda eeg muwaffaq ibnu qudaama iyo walaalkii abu cumar sheegista loo sheegay ninkaasi markaa inuu yahay ashcari bay uga fogaadeen oo isaga ilaaliyeen waa ixtiyaad yaa ay ka taxadirayaan waa iska jirayaan oo iska ilaalinayaan si aan markaa dhib uga iman waxay yidhahdaan culammadu markay ka hadlayaan masaa'isha waxa kala duwan arrinka cuquubada ku saabsan iyo arrinka ku saabsan waxa weeye ixtiraaska iyo iska ilaalinta wixii cuquubaha waxaa loo shartiyaa bayine cad in loo hayo shaykhulislaam ibnu taymiyana waa ku sheegaa fii bacdi kutubihi kama fii majmuuci alfataawa haddii shaygu baabulcuquubo yahay oo cid la ciqaabaayo wax cad oo bayine ahoo subuut hubuut ah oo sugan oo caddayn loo hayo umbaa lagu ciqaabaa ama arrinka ku saabsan ixtiyaadka iyo iska ilaalinta iyo ixtiraaska arrinka ku saabsan fa yasbutu bituhma saas odhanaya ibnu taymiya wuxuu ku sugnaanayaa iska ilaalintu tuhmada keliyu ku sugnaanayaa qofkaasi hadduu waxaa muttaham ku yahay walow saabitba yaynay ahaan sharcan ixtiraaskii waa ku jirayaa meesha wa ama almancu waalixtiraasu fayahbutu maca atuhma naxwu haada iska ilaalinta iyo diidmadu waxay ku sugnaanaysaa tuhmada la jirkeeday ku sugnaanaysa masalan wuxuu soo naqlinayaa qiso wuxuu odhanayaa cumar wakhtigiisii baa waxaa jiray nin markaa la fadhiista yar yarka dabeedna cumar waa ka manciyey wuxuu uhi dib yaryarka hula fadhiisan yaan lagu arkin adoo yarar la fadhiya waa mancigii ixtiraaskii tuhmaday ku sugnaanaysa ta anoo sii caddaynayaan wakhtiyada qaarkood waxaana idhi haddii nin lagu tuhmaysto inuu shaqo xun yaqaanno liwaad oo kale dabeedna waxaad aragtay yaryarkaagii oo la fadhiyaa waxaad odhan lahayd aabbe ma sugno oo caddayn looma haye iskala jooga nin wanaagsan weeyaane mise waxaad odhan lahayd ka fogaada ya <laughs> waa gartay maasha allah meeshaan ka sheegay waad joogtay sheekh imaan xafidahu allah shaykhuna waa joogay dabadeedna wuxuu yidhi kayfa waqad qiila ya taasuu soo qaatay kayfa waqad qiila wadaad kalena wuxuu yihi waaba nacasnima haddaad u dayso ya haddaad u dayso ya ciyaalkaagu ha iskala joogaane nacasnimo weeye waa mancigii ixtiraaskii culammadu sheegayeen yacni taas weeye marka shayga mancigii ixtiraaska ku saabsani tuhmada la jirkeedu ku sugnaanaya ta kale ruuxoo shubahaadkii bidca wada oo shubhooyinkii bidcada sheegaya caynan looma tabdiicine xukunka hajrigu ka iman maayo dee sax maaha sax maa waayo waxa la yidhi uga haajira bidcada waa maxay mubtadicada uga haajira waxa la yidhi waa maxay waxaa la yidhi uga haajira waxay tahay waa shubahaadkiisa inaanu ku ta'siirinoo ku saamaynin aawadeed weyn oo shubahaadkiisii buu markaa ku saamayn karaa oo qofkii ku raadayn karaa ruuxan markaa waxa weeye shubhooyinkii bidcada xambaarsan sheegayana walow marka waxa weeye caynanba haddii la doono yaan loo tabdiicinay fardan wa taqdiiran dee shubahaad wax luminayo wax saamaynaya waa xambaarsan yahay wuxuu keensanayaa waxa weeye shubahaadka wax xambaarsan yahay laga taxadiro layska ilaaliyo saddan lidariica saddan lidariica yacni saas yadaa weeye wuxuu idhi sheekhu raximah ullah fayaa ayuha ataalibu ida kunta fi asacati waalikhtiyaar ardayahow haddaad ku sugan tahay fi sacati ballaarkiiyo waalikhtiyaari doorashada haddaad ku sugan tahay oo xaalat lidiraar aanad ku jirin oo daruura ayna keensan falaa ta'khud can mubtadicin waxaa ka qaadinin mid bicoole ah raafidiyin mid raafidiya waxba ha ka qaadan ka beddelo waa waxa weeye beddelun mufasal min mujmal raafid waxba ha ka qaadan mid shiicada raafidada ah aw khaarijiyin ama mid khawaarija waxba ha ka qaadan aw murji'in ama mid murjia waxba ka qaadan aw qadariyin mid qadariya waxba ka aw qubuuriyin ama mid qubuuriya waxba ka qaadan waa mihaalun laysa ila ahlubidca kale intaa aan ahayna iyaguna waa la mid alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman waxa la yidhi waxbaha uga qaadan waa maxay waa bidcadiisa daraaddeed maadaama marka bidcadiisa daraaddeed ay tahay yacni farqi ma kale ha ku noqdo wahaakada alamru saasoo kaleu arrinku ahaaday fa lan tabluga mablaga arijaali saxiixa alcaqdi fi ddiini matiina alitisaali billahi saxiixa annadar waayo adigu ma gaadhaysid mablaqa rijaali raggu meeshay gaadheen saxiixa alcaqdi xaal caqdigaagu saxiix yahay caqiidadaadu fidiini diinka aad ictiqaadsan tahay matiina alitisaali billaah xidhiirka allaha aad ku xidhan tahay ee aad allaha caabudaysaa ay xoog badanto adag tahay mataanadu adayga saxiixa anadari yacni nadarkaaguna uu saxiix yahay oo nadar saxiixa aad wax ku eegayso aragti saxa taqfu lahara raadka aad raacayso waxaa loo jeedaa raadka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaa loo jeedaa ila bihajri lmubtadicati wa bidacihim sidaa ma noqonaysid mid ragga markaa meeshooda ragga markaa kaamiliintaa mid gaadhaya ya rujuulada hadda ammaan baa loo jeedaayo laga tilmaamaya inuu waxa weeye markaa diinkii iyo ictiqaadkii iyo sunnadii iyo taacadii yacni waxa weeye inuu ku dhegan ku adeg yahay rijaalun laa tulhiihim tijaaratan walaa baycun can dikri illah ya min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh yani markaa taasaa laga tilmaamaya saxiixa alcaqdi matina alitisaali saxiixa anadari taqfu lahar ila bihadri lmubtadica inaad mubtadica ka haajirta mooye si kale kuma gaadhayse wa bidacihim iyo bidcooyinkooda inaad ka haajirta mooye si kale ku gaadhi mayso yacni ahlubidaci haddaan laga haajirin suntoodii baa qofka saamaynaysa wahal yastaqiimu dillu waalcuudu acwaju harku miyuu toosnaana iyadoo qoriga harka sameeyey ama laanta harka samaysay ay qalloocdo ma toosnaan karto haddii waxa weeye dadka marka ahlubidaca ah dee cilmiga laga qaadano iyaga la dhagaysanaayo wixii waa ku soo neefayaano waa saamaynayaan qofka waa saamaynayaan waa kutubu siyari kutubta siirooyinka iyo tawaariikhda iyo walictisaami bisunna kutubta markaa ku saabsan sunnada marka in la qabsado kutubta ictiqaadka xaafilatun waxay ka buuxdaa biijhaazi ahli sunnati cala albidca yacnii dilista ahlu sunnuhu ay dilayaan ay iskaba raacinayaan oo dhaawac tirayaan bidcadii ya wa munaabadati almubtadica iyo tuurista mubtadicada ay tuurayaan iyo walibticaadi canhum iyo fogaanshaha markaa laga fogaanayo kamaa yabtacidu asaliimu can ilajrabi almariid siduu uga fogaanayo kii caafimaadka qabay can ilajrabi kii cadhaysnaa uga fogaanayo ee almariidi bukay uu uga fogaanayo walahum qasasun wa waaqicaatun yatuulu sharxuha waxaa u sugnaaday qisooyin iyo dhacdooyin ay dheeraanayso sharxeedu iyo faahfaahinteedu laakiin yatiibu liya alishaaratu ilaa ru'uusi almuqayadaati fiiha ha yeeshee waxay i wanaagsanaanaysaa inaan markaa tilmaamo masaa'isha yacni markaa la qayday ee mawduuca ku saabsan yacni madaxyadooda wax ka mida inaan markaa tilmaamo yacni sheikhu wuxuu tilmaamaya yacni ruuxii wuxuu markaa noqonayaa mid waxa weeye ku dhismayo oo caqiidadiisa iyo markaa manhajkiisu sax noqonayo waxay ku xidhan tahay inuu ahlu bidaca iyo bidcadooda ka fogaado ka haajiro haddii kale bidcada iyo mubtadicada dhegaysigoodu way xagal daacinaysaa mawaaqiftiisa way jilcinaysaa ya inuu waxa weeye rukuubka sunnaha si fiican inuu u fuulo yacni waa ka ridaysaa waxay noqonaysaa markaa inuu is yidhahdo ha dhow dhexdhexayso bayna asunnati waalbidcati yaa kaannahu markaa bidcadu ay markaa tahay iyo ehelkeedu ikhtilaafkii ahlu sunnaha iskhilaafsan yihiin kaikhtilaafi alfuqahaa'i bacdihim maca bacd kaikhtilaafi ala'immati bacdihim maca bacd sida waxa waxaweye ikhtilaafka a'immadu masaa'isha qaar oo fiqiga ay isku khilaafeen oo ijtihaadiya ay ugu kala duwanaadeen oo kale dee aad markaa waxa weeye uu yidhaahdo wallahi sidani waa fiicantao sidanaa saxan laakiin eh, sidan kale iyagu ku sugan yihinna wejay leedahay ya marka ugu roonaado waxa laga yaaba halkaa inuu fadhiisto ya haddii kalena dee waaba ka darayaayo dee rakuubkoodu si fiican dameerkoodu si fiican isaga fuulaya ya dameerkoodu si fiican yacni ula fuulaya oo rakuub ka dhiganaya ya ximaar albidca waa yahay wuxuu markaa tilmaamayaa fii xaalati asaca waalikhtiyaar inaan laga qaadan cid markaa waxa weeye ahlu bidac waddalaal ah oo laga fogaado aad iyo aad laysaga jiro xaalatulibdiraarna dib buu kaaga keenayaayo isagaa soo wada oo waxa uu matniga sheikhu kaga sheegay iyo sharaxa ibnu cuthaymiin waxa uu tilmaamay waxay noqonaysaa dibtaa inaynu u dhiganno oo aynu markaa halkeeda aynu kaga hadalno kutubta markaa sunnada iyo ictiqaadka iyo kutubta markaa waxa weeye siyarka culammada iyo ka hadlaya aad waxay uga buuxa raddiga markaa bidcadii ehelkeeda ay radinayaan oo tuurayaan bidcadii waa nabcahay laakiin mubtadicadii waa jeclahay oo iyaga waa wadanayaa oo waan la saaxiibayaa isma qabato qori iyo qiiqii waa laysla tuuraa qori iyo qiiqii waa la isla tuuraa hadal kaloo shabbahaa waa jiraa oo isaguna noocaasoo kale ah waa garanaysaan wuxuu tilmaamayaa kii caafimaadka qabay waa inuu ka fogaadaa kii cadhada qabay yacnii marka laga hadlayo baabkani waxa weeye waxay shabbahaysaa xajri sixi waxaa la yidhaha xajri sixi xajri sixi waa maxay waa karantiimada caafimaadka yacani dadka xanuunada qaar qaba waa laga karantiimeeyaa dadka kale markaasaa la yahayaan loo dhowaanaya aan loo tegin sidaa dadka xanuunnada gudbo qaba looga karantiimaynaayo dadkii markaa caafimaadka qabay ayaa ciddii ahlulbidac ahaydna laga karantiimaynayaa ciddii markaa sunnada u saaxiibka ahayd yacni saas yada weeye kamaa yabtacidu asaliimu can alajrabi almariid macnuhu tilmaamaya waa saas weeye famaa yanfacu aljarbaa'a qurbu saxiixatin ilayha walaakina asaxiixata tajrabu ma anfacayso tii cadhada qabtay mid caafimaad qabtaa inay u dhowaataa wax uma tarayso xanuunkii kama kaxaynayso iyo cadhadii haddii neef cadhaysan yahay haddii la yidhaahdo markaa ku dhex dar qaar caafimaad qaba ha caafimaaddee ku caafimaadaysaa talad ma anfacaysa buliyi ha yeeshee ta caafimaadka qabtaa cadhoobays waxaa looga jeedaa yacni waxa weeye haddii marka ruuxu isagii uu yahay ruux fantaysan dadkii wanaagsanaa ama ruux wanaagsan la saaxiibaa uma badna dee inuu markaa ku hagaagayo way dhacdaa mar marka qaarkood de qofkii inuu markaa la hanuuniyo laakiin sida qaalibkaa ruux hadduu bidca u hormarto siday uga baxdaa waa adagta in allaha xajaza atawbata can kulli saaxibi bidcatin xataa yadaca bidcata xadiis baa nabiga laga soo wariyey ilaahay wuxuu ka teeday ruux kastoo bidca u saaxiiba tawbadda waa ka teeday ilaa uu bidcadiisa ka tegaayo ilaa uu bidcadiisa ka tegayo marka sida qaalibkaa bidcadii inuu ka tagaa ma badna laakiin hadday dhacdo bidcada inuu ka tago toobadda waa leeyihi saas aawadeed marka uu sufyaan leeyahay lianna almacsiyata yutaabu minha waalbidcatu laa yutaabu minha waxaa loo jeedaa min xayu alghaalib min xayu alghaalib ayaa laga tilmaamaya bal halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk